الحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد المادة الثانية في تقسيم الصلاة إلى فرض وسنة ونفل waxaynu ku jirnay kitaabka qeybkiisii afraad fasalkii sideedaad baan ku jirnay qaybtii koobaad caqiiday ahayd alxamdulilaahi waa dhammaynay qaybtii labaadna aadaab iyo ansax iyo usluub ahayd iyadana waa dhammaynay qaybtii saddexaadna akhlaaq iyo dabeecad iyo dhaqan bay ahayd waa dhammaynay qaybtii afraad oo cibaadaadka ahayd ayaynu ku jirnay aatayni niri cibaado qaybihii ka tiro badan kana guda weyn xataa aadaabtii iyo akhlaaqdaynu soo marnay iyo caqiidadii cibaaday noqonayaan marka si gaara in loo dhagaysto waxaynu maraynay fasalkii sideedaad maadada labaad baynu ku jirnay almaadatu thaaniya maadadii labaad fii taqsiimi salaa salaada qaybinteeda qaybintaa gudaheeday u maado tahay loo qeydiye salaadii ilaa fardin salaad waajiba iyo wa sunnatin mid jidnabiya iyo wa naflin igaaga dheeraad salaadaynu naqiinay farad iyo sunna unba yahay nafli maynan aqoonin waxaad garanaysaa marka qusuurkii inuu wadan jiray xagga cibaadada farad waa la yaqaan waa salaadaha waajibka sunnana waa la yaqaan waa nabiga calayhi salaatu wasalaam kuu jideeye looga dee nafli waxa weye waa dad aawoo dhan tukanaysiyaa ka hay nafli mudlaq salaad min xaysiyaa la jideeyey kolkaan saddexda salaada loo qeybiye loomi fii taqsiimi salaa salaada qeybinteedii gudaheediibuu umaadan yahay ilaa fardin waajib iyo wa sunatin jid iyo wa nafli cibaado dheeraada saddexaas loo qeybiyey saddexdii oo mid kasta la sharxayo hamaqa kow alfardu sarabkii waa u horeey marka wax eebba loogu dhowaado iskaaga raali noqdo oo farab ka horeeyaa male xadiidkii qudsigaa saasaa ku soo aroortay marka markaad eebba inaad u dhowaato doonayso wuxuu ku faraad gudan wuxuu kaa reebayna waad ka dheeraan labadaasaa eebba loogu dhowaado subxaanahu caza wajal alfardu farabkii min asalaati kamida huwa faradka asalawaatu salaadaha alkhamsu ee shanta awd markaa shanta waqti ee aad taqaanee duhur iyo casar iyo magrib iyo cishiya ku afartan min xaysu alwujuub haddii laga hadlayo waajibnimada xaggeeda salaadaa kow ah maxaa jira nabiga habeenimaa la qaaday goor cisha cishaa wakhtigiisa badan yahay ayaa nabiga la qaaday salaada intadan soo noqday socodkaa farada badan rixiladaas labada qayboodo rixda ardiya wa samaawiya mid dhulka oo laga bilaabo maka ilaa beytilmaqdes subxaana aladii asraa bicabdihi laylan min almasjidi alxaraami bimaka ila almasjid alaqsa bisha rixla ardiya dhulkuu ku socday laga bilaabo meel masjid alaqsa ilaa fowqa samaawaati sabcina rixla samaawiya soo nabiga uu rixladaa ka yimid baa salaada lagu soo waajibiyey kolka salaadii subax waajib bay ku ah laakiin ma la aqoonin si loo tukado see loo tukana lama aqoonin markaasaa duhurkii jibriil u yimid duhurkii buu tujiyey haddana casarkii buu tujiyey haddana maqribkii buu tujiyey haddana cishihii buu tujiyey haddana fajarkii buu tujiyey dowladdaas awoow wakti buu tujiyey duhurka kay marka u horeysa casarka sidoo kale maqribka sidoo kale cishada sidoo kale fajarka sidoo kale ka gadaal buu haddana jibriil nabiga maalintii labaad u yimid aakhirul wakti buu tujiyey duhurka iman doonta aakhirkiisuu tujiyey casarkana aakhirkiisuu tujiyey maqribkana wakti waaxiduu tujiyey wakti qaybsamo oo waktulfadiila iyo waktuljawaab iyo maqrib intaas kaa bixi kara sabayarbu waa iska yeli isiina wuxuu tujiyey wakti dambe salaada subax sidoo kale markaasuu alwaqtu bayna haadaa wa haadaa shalay goortaan ku tujinaayey iyo maanta goortaan ku tujiyey inta udhexaysa weye wakti idan salaadii subax xagga wujuubka iyadaa ugu horeysay laakiin xagga ficilka duhur bay ugu horeysay idan shantaasaa loo yaqaan markaasaa rasuulku yihi khamsu salawaatin katabahuna allahu fi lyowmi waleyla raggaas xanaaf baa lagu baabi'iyey xanaafi waxay qabtaa witirka inuu waajibo marka waxaan shantaa wakti ahayn oo waajiba ma jiro maxaad ibni jabal haddii yaman loo dirayn waxaa lagu yidhi dadkaad u tegi doonta waa ahlu kitaab fa awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anii rasuulullah intaanu sheeg fa inhum ataacuuka lidaalika faaclimhum ana allaha qad kataba calayhim khamsa salawaatin filyawmi walleyl macaad haddii la diray shan waktiyaa loo sheegay idan shantaana waajibkii loo yaqaanaa faradkii waaka alfardu waajibka min asalaati kamida huwa faradka asalawaatu salaada wey alkhamsu eshana ahna aلظuhru wاlcasru wاlmagribu wاlcishaau wاsubxu intaasaa farada loo yaqaan daliil maratibi biqowlihi hadalkii nabiga ay daliila sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelye allah ku badiye uu nabiga yihi khamsu salawaatin salaadooyin shan ah ayaa katabahuna waxaa dhiga waajibiyey allaahu eebaweyne cala alcibaadi addoomaha korkooda uu ku waajibiyey ayadduna maxay ahayd ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaba mawquuta salaadin jiriba rumaysa rag iyo haweenba korkoodiyaa lagu dhigay waa la waqtiyeeyey idan salaada iyo waktiga labadaba min allaahi tacdiid iyo tacyiin ka yimid wey ilaaha magacaabay waktigoodiina cadiyey sidiiyaad marka u tukani markaasaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ummadda markuu salaadii baray wuxuu ku yidhi salluu kamaa ra-aytumuunii usallii marka salaada <clears throat> wakhtigeedu biduuni cudrin maqbuulin iyadoon cudurdaar maqbuula jirin laga qaadaa wakhtigii ilaah wuu xadiday ee wakhti kale la tukana ee walaxa la qalaynaa lagu leey edabdarow cudurka hadduu maqbuul yahay hurdaa diinta ogosha oo halmaan baa diinta ogosha oo jamac baa diinta ogosha oo igraah baa diinta ogosha intaa waxaan ahayn salaasiyamaa dadka wadankan jooga masaajidii macadaa lagu rakibay arladana waa laga beyiyey aadaanka isdhaafdhaafa wakti galoodan ogaan karinba lama arko waa afridi wax lagu hadla miya masaajidoo dhan oo tiradii ka badatay oo tobankii tilaabo masaajid baa ku yaala sumacad baa ku rakibay afkaa mar laysku daraya magaalada dhanjow baa ka baxay inaad markaa salaadii waktigii ilaah ugu talagaloo muslimiinta tukanaysa ee la aqimay la adaamay intaad dantaadii iyo waxaa ku shuqloogtay aadka iga dhafxaa waan qallaynaya taas aada qallaysoo dambe tii ilaahay kuu diray maaha adaa meeshaad geyni garana maxaa jiri ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaba mawquuta waana la waajibiyey waana la waktiyeeyey ha ka qaadin salaaddaa waktigeedii markay tii eedda kuu dirayta si walba waktigeedii ku tuko marka waktigana waad ilaalini salaadana waad ilaalini haddaadan labadii ilaalinin amarkii eeba waxaa weye xaafidun cala salawaat salaa ilaalina weliba salaada faralkaa rasuulka wuxuu yihi adulmaktuubaati xaytu yunaadaa bihina salaada hadday faralkaas masaajida imaada ku tukada ama sunna kullii lagu tukadaa qiimi badan wajcaluu buyuutakum qibla guryahay ku fiican tahay xaafiduu cala salawaati waxaa la ammaanay aladiina hum calaa salaatihim daa'imuun joogteeya ilaaliya marka ma jiro wax badan ma jiro tawarkeen baa jira gaf weyn baad ku jirtaa maxaa jira haddii salaada in laga tago loo khiyaar leeyi goortii la rabo la tukan karo ka tegiddu dembi male xagna waxaa xadidan oy shareecadii qarisay qofka labada ragcadood ka taga qor-aanka soo dhacay luquntaa naga ridaayo ama dukaan waa lagu dilayaaba nigeed adigana waxaad tirisantii wakti maanta geelaygaan iska subanayo beertaydaan falanaya aawa markii aan soo hoydo yaa shantii wakti iskor saaraya ilaahay shan wakti buu iga rabaa waa laga rabaa laakiin shan iskor fuusha maa aqiimu salaata liduluuki shamsi ilaa khasaqi illeyli wa qur'aana alfajri fa subxaana allaahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuuna walahu alxamdu fi samaawaati waalardi wa cashiyan wa xiina tudhiruun wa aqiimi salaata darafay nahaari wa zinatan min alleyli ina alxasanaati yudibna siyaad sida awqaaddii loo xadiday arag salaadiina waa lagu xadiday waktigeediina waa lagu xadiday salaada labada ragcadood kuma dari kartid labadan waa labee mid saddexaad kuma dari kartid maqribka afartii midaa ka dhiman ma dhammaystiri kartid kuwan mid mid kuma dari kartid kamana dhimi kartid wakhtigoodana kama qaadi kartid hogaansan addoon hatay milki ah laleeyaha saaxiib oo milkiya tashriica u hogaansan markaad ka leexatid tashriica fain zalaltum min bacdi maa jaa-atkum lbayinaat faclamuu an allaha xayisun xakiim galla waa simbira xaggadana laguma ogola iska dhaaf khuruuj can shareeca fa in falaytu haddaad simbira xatiin oo yar shareecadaa laydiin jiday ka leexatiin siraadkaas mustaqiimka ee qaadidiisii laydin faray waana hadaa siraatii mustaqiiman faatabicuuhu waa leexateen kolka fain dalaltum min bacdi maa jaaatkum albayinaat faclamuu an allaha xayisun xakiim quwadiiyo goodiga iqaam munaasiba aa ah laidinku keenayo idan salaada hadday faran tahay waa xiriirka koobaadee yeelan karaan addoonka iyo cabdiga haddaad hagaajiso xiriirkaadii eebba joogto wey haddaad qalloocishana adaaba xiriir furtay wixii ciqaab adduuna ama cadaab aakhiro kuu yimaada laa talumanna ilaa nafsa adaa xiriir furtay kolka khamsu salawaatin baawi daliila salaadooyin sala maa katabahuna waxaa waajibiyey qaala allaahu eebba weyne cala alcibaadi adoomaha korkooduu ku waajibiyey man ataa qofka la yimaada bihina shantii waqti lam yudayic isagoon dayicin minhunna shantii waqti xaggooda shay-an waxba waxaad ka dhintay lama arko istikfaafan fudaystii aanan u dayicin bixaqihinna kuwa salaadaha xaqooda fudaysanaayo kaana waxa waxau ahaada lahu qofka cinda allaahi eebbaweyne agtii cahdun ballan adag maxaa ballanku yahay an yudkhilahu inuu eebba addoonkaas geliyo aljannata ballankaas sama markaad santii wakti iska hagaajisid waxna aadan ka tegin ilaah agti ballan baa ku yaalla janno inuu ku geliyo marka janno gelin lagu ballan qaadayna cadaab inaadan gelayn maaha sababta waxaa waaye jannada markii la galaan laga bixina horteed waa la iscadaabi karaa laakiin markii la galaa kadib lagama baxo kolka in saabiqan aada marka horeba toos u tagtid biduuni saabiqati cadaab ayaan weyn wey haddii intii xoogaha adadabdaro samaysatay tadhiir meeshaas wasaqlalama tage naarta lagugu soo tahiro oo waxaad gaf gashay lagaa soo gooyo lagu geeyona nabad wey laakiin meeshaan ballan baa ku yaalla inaad janno ku dambayn doontood geli doonto haddaad salaadu ilaalisay manata qofka la yimaado bihina shantii wakti lam yudaye isagoon dayicin minhuna shanta wakti xaggooda shay-an haba yarata aan wax ka dayicin istikfaafan fudaysi dartii oo bixaqihinna salaadaha xaqooda fudaysanaayo kaana waxaa u ahaada lahu qofka cinda allaahi eebbaweyne cagti ahdun ballan an inuu eebbageliyo aljanna janna geliyo cagsigeediina maxay noqon doontaa waman qof an lam yaati la iman bihinna shantii waqti qofkii aan la iman falaysa lahu uma aha cinda allaahi eebba weyne agti cahdun ballan inshaaa haddii eebba doono cadabahu waa cadaaba wainshaa'a hadduu doonana gafara lahu markaas labaadna taxta mashiicati illaah aada ku sugan tahay sidiiseeba kuugu taliyaba waman lam yaati bihina shantii wakti qofkaan la iman falaysa lahu cinda allaahi cahdun ballankana lagu geeyo eebba agtii uma yaal inshaa hadduu eebba doono cadabahu waa cadaabayaa bijurmihi ayaa loo cadaabayaa oo salaaduu ilaalin waayey wainshaa haddii eebba doono gafara lahu bifadlihi taakna waa leeyi marka ama fadligee baa lagugu dhaafaya ama cadligiisi baa lagugu naaraya adaa salaad ilaalin halkaa waxaynu kaga gudubnay shantii waktiee faralka ahayd asunna salaada sunnaha waa maxay iyadiibuu shiikha tiriyey asunatu sunnada min asalaatina ka mida huwa alwitru watarkii wey warakiibatu alfajri salaada subax labada ragca ee sunnaha ee fajarka ka hor la tukado wey waliidaani labadii ciidood fidrigii adxadii wey wal kusuuf dayixiyo cirkii oo madoobaado wey walistisqaa roobdoontii wey wahaadihii intaa aynu sheegnay sunanun sunnayaal wey mu-akadatu la adkeeyey sunno adago waajibka ku dhowey haddana sunna khayru muakadan tirinayaabu shiikhu leey wa taxiyatu lmasjid masjidka salaantiisii markii lasoo galo inna lilmasjidi taxiya laba ragcad baa la tukada wa taxiyatu lmasjid masjidka salaantiisii warawaatib kii ku xirnay maca alfaraa'id faralyaalka ku xirnayda nafteedaba maakatiyaday ku qaybsamaysa kuwaa sunnooyinkii waaweynaw kuwa ka naftoodu sunnawi kolka faradkay raacsan kolka markii lagu yidhaahdo waa raatibo maxal faraaid fajarka duhurka casarka magribka ishahay la jiraan sawaa kaanat qabliya aw bacdiya ama ka horeyso sida duhurka afarta ka horeysa oo kale fajarka labada ka horeysa oo kale salluu qabla almagribi oo kale ama ka dambayso ama ka dambayso kolka midna waa rawaatibtaas maxal faraaid farcad macad ba iyadiina ahaato nafteedaa kala daran koo iyo toban baa mu-akada raqiibat lfajrigi waabuu ka bixiyey oo qoladii horeu ku daray duurka afar ragcadood oo mu-akada u dhexeeya laba ka horeysa iyo laba ka dameysa maqribka laba mu-akadaa ka dameysa cisuhana laba ragcadood mu-akaduu leey watarkii buu ka reebay marka sidoo kale duhurka afar ragcadood oo kale oo kayru mu-akaduu oo duurka afarna waa kahoreysa afarna waa ka dambaysa casharka afar baa ka horeysa hayru muagada laakiin aan la sahlan karin oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam duceeyey faraxima allaahu mra-an sallaa qabl casri arbacan maqribkana salluu qabla almaqrib salluu qabla almaqrib salluu qabla almaqrib liman shaa isna sunii hore ku leey intaasba waa hayru intaana waa mu-akad waxoo dhan ba raatibaa ah laysku yidhaahdaa waxaa waaye tadkhulu bidukhuuli ilwaqti wa takhruju bikhuruuji raatibo la arkaba waktigay raacsan tahay markuu galo ayay gashaa markuu baxana waa baxdaa oo haddii salaada subax aad ka haleeli weydo oo timaado iyadoo faradkii la tukanayo faradkaa tukanaysa ka gadaalna waa tukanaysa fa ficlu lqabliyati bacdaha aadaa sunnihii ka horeeyey raatibada raatibihii ka horeeyey faradka haddaad bacda alfaradi kato waktigeedii marka iyadoo waktigan faradkay ku wakti tahay tadkhulu bidukhuulihi wa takhruju bikhuruujihi laakin min alkhata ilfaaxish waxaa ka mida ah. si dadka qaarkii yeelo waxaw dadkaan madhabka xanaaftahay wax baad aragteen baakistaanka iyo hindiga iyo bangaalay beeshiga waxaad imanaysaa salaaddii faradkaydoo lagu jiro halkaasu ku samaysanayo rasuulku wuxuu yihi idaa uqiimati salaa falaa salaata ila almaktuub mar haddii la aqimo waxaa laysugu yeeray faralkii wey midkan lama tukan karo faralkii wax ka tuka kadibna waxaa doonta tuko idaa uqiimati salaa salaadii haddii laysugu yeeray oo mar loo aqimo la joojiyo falaa salaata ila almaktuuba marka warawaatib maca alfaraa'id warakcataani bacda alwudu kuwa la saalan kara ma nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay bilaal buu ku yihi yaa bilaal samictu khaskhasatan calayka amaanii fi ljanna nabiga calayhi salaatu wasalaam habeen habeenada kamida waa la waday jannadaa kormeero loo geeyey isagoo jannadii fiirfiirinayo hortiisuu sanqar ka maqlay bilaal buu markuu soo noyii bilaalo jannada meeshii horteedaan kaa maqlaayey kabtaada jaanqaadkeeda maxaan sababa ilaah wuxuu yii kala garan maayo kullamaa aan weyse qaato laba ragcadaan tukada subaahana wuxuu yihi war naga dhaaf magaca jirya waa iyada waxaad meeshaas ku gaartay waa taas sunatulwuduu baa la yihaa haddii la weyse qaato salaad baad u weyse qaadatay si ay laba ragcadood iska tuko iyadana waa ragcataani bacda alwuduu wasalaati duca barkinka salaadiisa mid la sahlan kara ma janno gaaray baleed jannaga albaabadeeda mid ka mid intuu la istaago yaal dadkii barkinka tukan jira meeshan ay yimaadeen meeshaasna salaad waa ku jirta sidii salaatuleylkoo kale wey salaad subax markaad tukatay iyo duhur marka aada tukatay intaa u dhacaysa wakti badanaa udhacaysa lix sac toddoba saac u dhacaysa intaas maad baaga muddahaan waxaadi meesha waa ku jirta intaas inaadan ilaahay siliya xiriir la yeelanin oodan dikrullaahi samaynin may farqinka salaadiisi oo taraawiix ramadaankii salaadiisiiu mid la sahlan karana ma subanaa ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam inuu yihi man qaama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama kolka man qaama ramadaan taraawiixdii wey kolkaa salaada taraawiixda ee ramadaanka la tukay iyadana sunna ayaa kale wa qiyaamu leyl wixii waa ka darana sideeda sunnatu leyl iyo sunnatu nahaar sunnatu leyl baa fadli badan haddana salaatu leylka subanaha waajib bay ku ahay inagana sunnay noota tahay markaa qof muslima oo intuu iska seexday fiidkii aan fajarkii ka horba soo kicin waxaas munaasib maaha marka lama saalan karo qiyaamuleylka waxaa ilaah rasuulkiisa ku yidhi wa min alleyli fatahajad bihi waajib bayna ku tahay nabiga naafilatan laka abaalgudkii nabiga gaaray baad garanaysaa qiyaamuleylka qiimiis maxaa ka dambeeya wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan laka casaa an yabcadaka rabuka maqaaman maxmuudan waxaa weeye qiyaamada markii la tago masiibiyo beli isku dhalaasho meel la maro la waayo aadam faman duunahu odagii laga beelme aadamah intii ka horsaysay meel la maro lala-ya hadabullaahi waa kacsan yahay naartii intay tumanaysa waa la iriiri mutay goorta la rafaadaa ilaah wuxuu ku hanuuniyaa dadka in shafaaca la dalbo markaasaa aadam loo tagaa calayhi salaam markaasaa loo goodxaara loo gimbiraasa yaa aadamu anta abulbashar wakhalaqaka allaahu biyadihi wa laka malaaikatahu soo adiga maaha ninka ilaah gacantiisa ku abuuray ilaah gacantiisa ku abuuray waxaa biyahood iyo calool iyo rixil iyo arbaciina nidfa arbaciina calaqa arbaciina wax maray ma aha geedba looguma soo gabanin ibliis markuu aadam sujuuddiisii diideyna maxkamadiisii waxaa laga bilaabay yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadayi aniga eebbaa waxaan labadeedii gacmood ku abuuray saad ugu sujuudi weydaa waas aadam kolka waxaa lagu yidhi waxaan meesha tignadaa dhalay anta abulbashar wa khalaqaka allaahu biyadi ilaaha gacantiisa ku kaa u abuuray wa asjada laka malaa'ikata qiimigaad leedahay dartiis malaa'igtii uunka ugu qiimi badnayd baa ilaah yidhi isjudu liaadama alaa taraa maa naxnu fiih dhibkaan ku jirna ma ujeedidu ilahay kaanagalawa erge ilaahay dadkaan maas ugu talagalay hageey markaa qofkii naar loogu talagalay in la naaro waa raalligiisa kolka dadkan eegaha u kala taliye noogu tag aadan waa cudur daartaa wuxuu yihahdaa nafsii nafsii nafsii haddaan maanta aniga lafahaiyo bao aan buro sidaas idhabuu ilaa khayri nuux u taga ibraahim u tag muusa u tag ciisa u tag midhaarka waa cudur daartaa kii gaf sheegiyo kaan gaf sheeginba kolkii la wada cudur daarta yaa nabi ciisa u dambeeya wuxuu yidhahdaa meeshaan maanta waxa wax ka qaban kara waxaa jira abdun afara lahu afara lahu allaahu maa taqadama min dembi wamaa taaka ilaan dadkan waxay ka baqayiin ilduuf yar oo soo maray in kii lagu qaado dembigiisi la majuujiyo kan muxuu ka cabsoona waxaa lagu yidhi liyakfira laka allaahu maa taqadama min dembika wamaa taahar kolka muxuu cabsoona dhaluun uma jirto xisaab uma taal meesha wuxuusan geynaaban inkaas intaadan gelin baa lagu dhaaf kolkaasay yidhaahween maanta ilaah aradiisa waa kacsan tahay waa yoomkii la xisaabtamaayey cabdun kafara allaahu lahu maa taqadama min dembihi wamaa taakhara loo tago suubanaha markaas loo tago kolkii loo tagoo la yidhaahdo adigaa ilaahay intaana fadli a ku siiyey ana lahaa ana lahaa ana lahaa buu yidhahda macnaha wadadii dheereed soo marteen oo qadarnayd ma ogiyi anigaa hawshaan laygu talagalay maante intaydaan aadam iyo nuux iyo ibraahim iyo muuse iyo ciise u tegin toosadaad iigu imaan lahaydeen ma dhowaa la kala toosi lahaa ana lahaa waxaa waaye hawsha hawshaydii yahay adinkaa iska induufi waana qadarnayd in meelahaasu soo marmaro fayasjudu taxta alcarshi carshiga hortiisuu sujuuda fayaftaxu allaahu calayhi maxaamida ammaan eebbaleeyahay lam yumdax bihaa qablu an weligeed ilaah lagu ammaanin uusan aqoonin hadda walaa markuu noolaa midna uusan aqoonin yaa loo furaya ammaantiiyuu garka gelina sujuudda ka kaclamale waa loo kaadinayo maasha allah intuu eebba rabay inuu sujuudsanaado buu sujuudsanaanaya ammaantii buu siduu ammaantiiyo sujuudda ugu jiro ugu jiro yaa muxamed irfac ra'sak wasal turda washfac tushafa waxaa laleeyahay madaxa karuga waxaa doontana weydiiso waa lagu siinayo waxaa doontana waa khiyaare waa laga aqbala shafaacadaas waxay ku kooban tahay markaas ummaddan makhluuqa koonka jooga u kala waa laisku rafaaday malaa'ig jinni insi bashar xayawaan kar la qaaday male wajiija intii mar laisku siiyey oo qolaba qolo lagu xayndaabay yaa macshara aljinni walinsi in istatactum an tanfuduu min akhdaari samaawaati walardi tanfuduu laa tanfuduun wixii tabar haye oo xool leh oo xoog leh ha istaafixieno goobtaa ka tageeno intaa la mara wajaa rabuka waalmalaku safan safan qolaba qolaa ku cayndaaban qolaba qolaa ku cayndaaban wax nuusan kara male tabar xumaa laystusay kolka waxaan kala taliyo meeshaad ugu talagashay geed wuxuu ku gaaray darajadaas salaatuleylka leylka min alleyli fatahajad bihi naafilatan laka casaa an yabcasaka rabuka maqaama maxmuuda idan adiga kudaysaha kuu noqoto aada nabiga ku dayanaysid ama shafaacada weyn shaqadaa maahe aada maxoogaa cidaanaba meel geysatide salaatuleylka haka tegin salaatuleylka haka tegin kolka qiyaamuleyl mid la sahlan kara ma aha wa haadihi sunanun hayru mu-akada sheekha hayru mu-akad buu ku sheegay laakiin waa mu-akad nafteed taasna waa sunadii ima naflu nafligii mulaqa annaflu wamaa cada sunan sunooyinka wixii ka soo heel mu-akadu kan la adkeeyey wey wakayru lmu-akadati sunnadii la adkeeyo keyrkeed maa kaana wuxuu ahaaday min salaatin salaad mutlaqatin la idlaaqoon sabab iyo wakti midna ku xidhnay waktina kuma xidhna sidii raatibada sababna kuma xidhna sidii khusuufkii iyo kusuufkii iyo istisbihii iyo sababna kuma xidhna waktina kuma xidhna mutlaq wey bileyli ow naharin habeen iyo maalmiday noqotaba taas maadadii labaadii almaadatu haalisa maadadii saddexaad fii shuruudi salaa salaada shardiyaalkeeda gudaheedii bay u maadata shardi iyo rukni wax kulmiya wax kala geeyaba waa jiraan waxaa kulmiya shardi haddaad maqashid amaad rukni maqashid waxaan wuxuu u shardi yahay kana uu rukni yahay la-aantiis ma asaxa labadaba waa daruuri oo shuruudu salaa waktigoo gale iyo satrulcawre iyo istiqbaalu qibli iyo ohaare iyo kuwaan shuruudu salaad loo yaqaan la-aantood salaad ma jirto adoon dahaaro qabin adoon cawradii asturin adoon qibladii qaabilin waktiga oon gelin waa shuruudu salaad salaad ma dhici karto rukmigana nugudii iyo takbiirat alciraam iyo qiyaamkii iyo ratcadii iyo rukuucdii iyo salaad la-aan ma jirto marka kilaahumaa alruknu wa shardu kilaahumaa laabudda lilmashruudi waxaan loo shardiyey laga maarmaan buu yahay saantimaascad laakiin maxaa ka lagu kala garanaya waxaa lagu garanayaa ashardu khaarijun can isalaa wa alruknu daakilun bisalaa rukni haddaad maqashid salaaduu ku dhex jiraa oo allahu akbartiiyo niyadii uu ka bilaabana ilaa asalaamu calaykumta ugu dambaysay markii la kala tiriyo ilaa sideed iyo toban buu noqon ka arkaanta qowliga ficil baa u qeybsanto laakiin marar baa laisdhexgeliyaa afar rukni waxaa laisdhexgelinayaa alictidaalu waطumaaniinatu fiihi alrukuucu waطumaaniinatu fiihi asujuudu waطumaaniinatu fiihi aljuluus bayna sajdatayn waطumaaniinatu fiihi humaainada waa rukni xasrkiiyo deganaanta ruknigu kay ku jirtana waa rukni haddii la kala tiriyo ilaa toban iyo sideed bay arkaanu salaad gaaraysa kuwaas haddii laysku jacburiyana ilaa saddex iyo toban ugu yaraan iyo afar iyo toban rugni ayay noqonaysaa kolkaas salaada shuruudeedii dhegeysta almaadatu haalisa maadadii saddexaad iyo shuruudi marka shuruudii waa laba qaybood marka shuruudu takliif oo cibaadoo dhan ka dhaxaysa hiyo shuruudu salaa oo salaada u gaara shuruudu wujuubiha salaada waajibideeda waajibkaa shardiyaalkiisii wahiyo alislaamu islaamnima u horeysa oo qofka horta inuu soo xeroodo wey qofka hadduusan xeradiiba ku jirin tukan lama leh gaal tukan la dhihi maa markaa fuqahada culamaa almuslimiin laba raay isuu khilaafsan yihiin hadhow hadday jaziya cadaab noqoto manaa cadaabaa tawxiidka wuxuu ka sokeey mutaalabada fi dunya adduunka haddii qofkan cibaado laga dalba waxaa horta loo bandhigaa tawxiid hadduu tawxiidka diido salaad iyo soom iyo sake wax soo qaadayo mana xadiidkii macaadi bni jabalna waa uu daliil fa awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila allah wa ana muxamad rasuulullah intay taagnaani fainum ataacuuka lidalika hadday tawxiidka qaataan salaada u gudbi hadday salaadii qaataan sekadii u gudbi waagaya idan xagga mudaalabada gaal war sekadii keen ama gaalow kaalay xaji ama soom lama dhahayo gaal oo mudaalaba fi dunya ma jirto laakiin ciqaab fil waa loo adaaba sida caqiidada loogu adaaba afurudu shareecatina loogu adaaba daliilkeediina fii suurati almudasir markii la yidhi maa salaka salakakum fii saqara maxay yidhaaheen lam nakun min almusaliin walam nakun nudcimu lmiskiin wa kunaa nakhuudu maca alkhaa'ibiin inay gaala yihiin maxaa lagu garanaa kuwaas wa kunaa nukadibu biyowmidiina lagu garana yowmiddiin wixii beeniyey muslimiya maya labada rukni ee islaamka arkaantiisa arkaanuliimaanka ku waaweyn alimaanu billahi walyowmi alaakhiri wey kolka iyagoo qiyaamo beeniyey ay leeyihiin waxaa naloo adaabay salaadaan tukan waynay oo zakaan bixin weynay oo gafiyo dembi aan ka dhowrsan weynay oo qiyaamadii aan beeninay marka salaada ka tegideed inayan saaloomin waxaad ka garataa waxay ahayd dembiyaalkan afartaa ee dadkan saqare la geeyey ay sheegteen dembiga ugu weynka ugu dambeeya lam nakun min almusaliin walam nakun nudcimu lmiskiin wa kunaa nakhuudu maca alkhaaidiin wa nukadibu biyowmidiin baa u weyn qof aakhirada firay oo suuci mulxida noqday ba haddana salaad loo cadaab idan furuu shareeca waa loo cadaab ka aslihaabay lamid taho tawxiidkii caqiidadiiya kolka xagga mudaalabada yay ku kala duwan yihiin laakiin xagga ciqaabka waa loo wada cadaabaya almaadatu haalisa maadadii saddexa fii shuruudi salaati shuruuda wujuuba wahiya alislaamu falaa tajibu salaad ma waajibto calaa kaafirin gaal korkiis kuma waajibto itaqadumu shahaadatayn labada shahaado horumaritaankooda oo ay u hormaraanba shardun ah fi lamri farid bisalaati laysfaro biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sal allahu naxaris allaha badiy caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelye allah ku badiye oo nabiga yiri umirtu waxaa lay faray an uqaatila inaan la dagaalamo annaasa dadka xataa yashhaduu ilaa ay ka qiraan an laa ilaaha garaxa lagu caabudo inuusan jirin ila allah rabbiga xaq lagu caabudo maahaane waana muxamadan sayidkaa la mahdin badiyey rasuulullah eebba miduu diray inuu yahay ay ka qiraan wayuqiimu ay ka toosiyaan asala salaada ay toosiyaan salaada in la toosiyaa la rabaa waxaa laysfaray in la tukada maa markaad qur-aanka akridid cibaaradan ka helid ilaa liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diina xunafa wayuqiimu salaata wa aqimi salaata waalmuqiimiina asalaa wa iqaamati salaa lafdigaana laga tegey idan waxaan rabo wax la toosiyo ayaa tukaday lama rabo wayu'tu zaka zakadiina ay dhiibaan wa qowlihi nabiga hadalkiisiina waa u daliil limucaadi u yiri fadcuhu reerkaaduu tegaysa waxaad ugu yeerta ilaa an yashhaduu inay qiraan marka hore an laa ilaaha gar mid lagu caabudo inuusan jirin ila allahu eebbaweyne ma ahaane wa ana muxamadan sayidkaa la mahdin badiyey rasuulullah eebba miduu diray inuu yahay inay qiraan fain adaacuu hadday yeelaan laka adiga bidalika shahaadadii faakbirhum u sheeg ana allaaha eebbaweyne qad farada inuu waajibiyey calayhim korkooda khamsa salawaatin salaada shana fii kulli yowmin maalin la arka gudaheed iyo waleyla habeen la arkaba kolka islaamnimadii waa shardi shuruudu takliif weye laba alcaqlu in qofkaan tuka leeyahay uu waxgaranayo saas daraaddeed tamyiistaa laga fiirto waxaa la yihi muruu awlaadakum bisalaati lisabcin ilmaha markay baadiye ku dhashaa caqliga iyo maskaxda toddoba sano ugu imaan jiray laakiin kuwii hadda jooga toddoba maba gaarayin afar jir hadday yihiin abukaato waa noqon kara magaaladiina cirkaas ku sarartay waa la ilbacay afar jirka maanta jooga wuxuu moog yahay male wax uu moogyahay male laakiin dadkii hore markay duniya degnay ilbaxnimadan iyo taqadumkan iyo masiibooyinkan iyo madaarijtan iyo ayan jirin ilmaha isagoo toddoba jira haddii laqadhufta soo oyni jira hoyii soo imaana hadda toddoba jirmaa hoyii imaana istiisuu ku tagaa birisku aado alcaqlu waxgaradnimona shardigii labadu waa shuruudu takliif falaa tajibu salaatu salaad ma waajibto halaa majnuuni mid la waalay korkiisa biqowlihi hadalkiisuu banaha u daliila sala allaahuna caris allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo uu yihi nabiga rufica alqalamu qalamkii waa laga dul qaaday can halaasatin saddex qof xaggood qalamkii waa laga qaaday qalamka keewa ina calaykum la xaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid kolkaa qoridii qofkan xun iyo sanba wixii ka soo baxa la qoraayey si hadhow lagula xisaabtamo oo loo hordhigo kitaabkiisii xataa yaquul yowma alqiyaama maa lihaada alkitaabi laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha wawajaduu maa camiluu xaadiran walaa yadlimu rabuka axadan kuma yaallo waxaadan samayn kitaabka kolka markii la yaabo qofka wareego runtaa loo sheegayo ilaah baa la hadlaya addoommada wuxuu leeyahay subxaana haadaa kitaabuna yandiqu calaykum bilxaqi inaa kunaa nastanfiqu maa kuntum tacmaluun idinkana waa shaqaynayseen annagana waxaad samaynayseen aan qorayni idan qarankaas khatarta ah ee wax walba qoraya kii waxaa laga dulqaaday saddexdan qofoo wax laga qoraa male rufica alqalamu ilaah qarankiisii qoraayey acmaasha xasanaadkii sayaadka waxaa laga dulqaado laga koryeelay can halaahatin saddex qof xagood marka saddex ruuxme saddex gurubay noqonayeen anilaa'imu waa laga kor qaaday waa sixatay sooma naamka waa akhulmowt qof dhintay iyo qof hurdaa isku mid ilaa naftii soo noqoto wasadaqa allaahu fii qowlihi allaahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha almowta wayursilu lukraa ilaa ajali musaman idan qofka hurda keligiisan wax laga qoraya male xataa yastayqiin silaa uu ka baraarugo uu ka tooso ka labaad waa kuma wa cani sabiy canugii yaraa muluqa ah xaggiisii waa laga kor qaaday xuniyasan wax laga qoraa male xataa yaxtalib ilaa uu ka biyo duuliyo ama sili ama tabar xataa yaxtalib ilaa uu ka biyo duuliyo wa cani ilmajniin maxalu shaahidkii wey kii la waalay korkiisa xataa yaqil ilaa uu wax ka garto taataahu daliila kolka caqligii shardigii labadu kow muxuu noqday islaamnimo labana caqli saddex buluuq waa inuu qofkan qaangaar yahay falaa tajibu haba la faro toddoba jir ha lagu fare wujuub maaha albuluuqu qaangaaridu falaa tajibu salaadii ma waajibto calaa sabiyin ilma yar korkii xataa yactalib ilaa ka biyo duuliyo haddaanba soo marnay biqowlihi hadalkiisuu banaa u daliila calayhi suu banaa korkii asalaatu maxariisiyo wasalaam nabadgelyo ahaatee uu yihi nabiga wacani sabiy ilmihii yaraa xaggiisna qalamkii waa laga dulqaaday xataa yactalib ilaa ka biyo duuliyo layna ha ahaata sidaas wayayan ku waajibin laakiin annahu sabigii yumar waa la faraya bihaa salaadii waa la faraya wayusaliiha wuu tukanaya istixbaaban waa la jeclaystay liqowlihi waana u daliila suubana hadalkiisa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye u yiri muruu awlaadakum ilmihiinii fara bisalaati tukasho idaa balaquu hadday gaaraan sabcan toddoba jir sila tanwiisaa la yihaa banaanka herdi kartaa todoba hadday gaarto in la xareeyo la ijaabo wey wadribuuhum ilmihii tuma calayha salaata ka tegideeda idaa balaguu cashran iyagoo toban gaaray salaadii hadday ka tagaan la garacow maalka la sameeyey ilma hadduu reebaadiyaho waxaro loo diray dawca xarkadiisa waa la tumaa sooma shayba haddii la yonti shan siyaa loo dhiiba la yihaa soo gajiina sukaro sidaas ka socda u yimaado waa latuma sooma laakiin salaada hadduu ka taga latubima waa ilmiha naga dhaafaalile ijmaalkaana nusuustiina ilmihii adduunyada lagu tumo kuma soo aroorin cibaada lagu tumaa soo aroorta waxaad ogaataan kolka shareecadii islaamka ee rabbi jideeyey rasuulkana baray fii waadin wanaxnu fii waadin aakhar awalan baxalaalaysanaan yidhi shareecada waa lagu dhashaa ee laguma dhaqmo maxaa laga bada yani bilcaanta la mehersadaa ma ahaan xataa bilcaantii mehersatay shareecana maxaa kaa gal shareecada waa lagu dhashaa waxa waaye naagaha la mehersadaa waxaan meher ahayn oo xina oo kufuula male shareecada waa lagu dhashaa ee laguma dhaqmo ictiraafun bilkufri wey gaalnimo la qirtay waxaa kamida kitaabaa la diididiidaya ka adag kitaabkiisaanaa ku taalla maxaa ku jira diidayaa ka adka macalinaa ku yimid qur-aanka yaqaan kaale faatixada ku bare ka akhrisan mahayaa ka adag qur-aanaan aqaanaa ka akhrisan mahayaa ka adag kitaabkiisaanuu yidhi diidayaa ka adag shareecada waa lagu dhashaa ee laguma dhaqmo markaas kuwiisa maalmii horeba kasii daraayeenba dabayada laga hayo waxaa kamida nidaankaan islaamka la dagaalama oo yiri salaad iyo maxaa iga danan subax isqoogoynta soon iyo maxaa igala dana caana subaxdiidka siki iyo maxaa igala dana maal rag kala siin taaliudooma inaan muslimna la diinna lala ahaynna maanta igu cadaatay waxa dadkeeni yeela ma muslima yeela muslima waxaa dala yeela eed cawiya maal maqlaysiin anag aanba qaarkiin soo arkay masri maa saas yeela idan labaan diinka haysanaa amid saddexaad ahayn kow waa haybkii africa muslimaana u haysanaa taas ah, ah oo qof soomaaliya gaana ay ku dhihin adigana ma dhi karti waa ku dila idan waa qiili wey intisaabka baasaboorada iyo warqadii testan waa ku yaallaa muslimaa ku wadataa iqaamadii muslimaa ku taal kolka alintisaabu waalintimaa aftirsi islaam lagu aftirsado waa haynaa wax fududna maaha inay fudeen waxaad ku garan qowlilmowlaa tabaaraka wa tacaala waman axsanu qowla miman dacaa ila allah wacamila saalixan maxaa ka dambeeya wa qaala inanii min almuslimiin idan intisaabka muslimaan ahay wax weyn kolka midaas kulligeen muslimaan kuna maxaa noo labeeya caatifo wax la yihi caatifo waa maxay waxyaahay maskaxdiiyo maankaan ku haynaa islaamka jacaylki waa lagu wada abuuray waxaytu hadduu nin shiikha dadka wacdina ama la hadla waa la dhegaysana laakiin hadduu wasiir hadla ama safiir waa lagu foorin waa laga kala dareera hadduu sheekh kutabo wada oo saaximana agaasiman caawa reer yimaad labada neefay joogta midna waa loo galaa midna waa lasinaa shiikha shiikha yimid baa laleeyay soomaalidii dhaqanayda hore sheekha intuu qaato kutubtiisa iyo bakooradiisa iyo tufdixii cimaamad iyo masaliya weyso oo intuu xeebtaan ka tega looyi iyo yuu raaskayaan booni tegayo reerku taga isweydiin maa sheekha yimid caawa laleeyi goobas xereerkaas u fiican raashinka u fiican aqalkaas u fiican loog iyo lif la hoos galgalna aaba sheekow naagtaan mahri ilmahan dhaxalka u qaybi masaladaan qeelday anugaan magac u bixi caadisiyo wijdaan maskaxdiiyo maankana maxabadii waa ku haynaa labadaasaan muslimkuna waa karta sooma oo muslim aan lagu abtirsado oon fuudayn alcaatifatu fi lmuk maskaxdii maanka islaamka in lagu hayo culamadii la darajeeyo labadaasaa muslim lagu aha laakiin diintii maxay u baahan tahay akar min kadaa labadan saddexay u baahan tahay alcilmu aqoona waa u baahan tahay alimaanu rumay alcamal oo dhaqana intii ma ma dhaqan diin labna uma rumaysnin oo waxaan ma samayneen haddii imaan jiro camalna warkiisba ma jiro oo shareeco ku dhaqmid lagu dhaqmaa warkeed ma jiro alcilmu waalimaanu waalcamalu saddexdaana naga maqan alcaatifatu waalintimaa waa haynaa labadaas waa garata sooma markaad jiradaada garato aad dawo doonata haddaadanba jiradii garanaynin dhibaato maaho adigoo mujrim taariku salaada xagna alan kuu qotomo oo khaliifka adigaa hogaamiye diineed oo diin laga qaadana mana tukatid sikaa salaada uma badnin laakiin sikaa u barakaysi hay intay baraka joogtaa salaadla marka min jadiid ummaddii soomaaliya la abuurawo atasfiyatu waatarbiya tasfiya in dadkii intii la waaniyo la wacdiyo alamru bilmacruuf annahyi cani lmunkar wixii diinta qaatana la qaato wixii diinta qaadanaya laga maarmo saddexiyo toban sanana bay kaliftay atarbiya ilmaha dhalana islaamnimada lagu tarbiyeeyo kolka markii tasfiya tarbiya labadan la sameeyo markaasa waxaa dhalan karaa bulsho muslima oo allaheeda la yiri oo nabigeeda maxamed yahay oo kitaabkeeda qur-aan yahay oo manhajkeeda islaam yahay isku walaashata alimaanu walislaamu bacda atasfiyati watarbiyati dhanka waasi dhowma dagaal dheeraade miruu awlaadakum ilmihiina fara bisalaati tukasho idaa balaguu hadday gaaraan sabcan toddoba jir wadribuuhum garaaca calayhaa salaada idaa balaguu hadday gaaraan cashran toban sano wafariquu baynahum walaalihii baa la kala geynaya inagana gobol islaamiyeed aroosi kartaan leenahay waa walaashay xaggeed waal ka tihi abtigayaa dhalay adeerkayaa dhalay aydayaa dhashay ilma aayaan qofaad aroosi karto meeshaana labadii wada dhashay baa lagu kala geynayo wafariquu baynahum fi lmadaajic marka fasaadka maxaad umalaynaysa ilmiha musha kalcadda oo korkooda o dhan ba shahwata haddana video loo geliyey oo waxa laysku samayna wada fiirina waxbaa laga baxay see yeelaye wala hoos isku qaadi maaye wahaadaa huwa aladii xasal wuxuu dhacayna waa waxa wafariquu qowlkii nabigana waa kala geeya baynahum dhexdooda fi lmadaaji hurdada ku kala geeye yaan ibliis isku caraadinayne kala jeexiye afar waxa waaye dukuulu waktiha salaada waktigeedii inuu galo falaa tajibu salaatu salaadii ma waajibto qabla dukhuuli waktiha salaada waktigeeda intaasan gelin ma waajibto daliilkeedii waa biqowlihi hadalkii baa u daliil tacaalaa koraayo ina salaata salaadii kaanad waxay ahaatay salaadii cala almu'miniin dadka ee rumeeyey korkooda waxay ku noqotay kitaaban mid la dhigay oo la qoray oo la faral yeelay maktuuban mawquutan la waktiyeeyey daa waktin ay daa waktin wakti bay u saaxiib tahay muxadadin laadad wakti la xadiday waliana jibriila jibriil nasala waa soo degay facallama anabiya subanuhu baray sala allahu maxamed allah badiyo caleyhi nabiga korkii wasalam nabadgelyo allah ku badiyo awqaati salaa salaada waktigaalkeedii baray faqad qaala jibriil baa yidhi lahu nabiga wuxuu u yiri qum joogta maxamed fasalih tuka waktigii kolkaa fasalla buhra duhurkii buu tujiyey xiina zaalat ishamsu qoraxda markay can waqti sama darka bartankiisa ka leecatay waa awalu wakti duhri ayuu tujiyey uma jaaahu jibriilaa nabigu u yimid alcasra haddii la galay faqaala jibriil baa nabiga ku yihi qum joogto fasali tuko fasala alcasra markaana casr buu tujiyey xiina goortii usaara noqday dillu kulli shayin shay la arka kulligiis hooskiisa midlahu midla shay kolkaas hooskaagii adiga isla egtihiin waa aakhiru duhur wa awal casr wey ayuu tujiyey huma ka gada ayuu jaahu u yimid almaqrib buu u yimid faqaala wuxuu yihi qumka fasalii tuka maqribkii fasala almaqrib ayuu tujiyey xiina wajabati shamsu qoraxdii hadday dhacdo la waayey huma ka gada ayuu jaahu jibriil nabi maxamed u yimid can ciisha jidkii buu yimid faqaa wuxuuna ku yihi qumka fasalih tuko waktigii cishaawey fasalla alcishaa buu tukaday xiina qaaba shafaqu jidiidka guduudan marjiidkii guduudnaa markuu dhacay uma ka gadaa ayuu jaahu lfajru u yimid xiina basaqa alfajru iftiinka ugu horreeya oogta horay tiraa soomaalida oogta hore diq hadday ayuu tujiyey maalinkaa maalinkii hore aakhir waqti buu tujinayo uma ka gadaalbu jaa jibriilu yimid hu nabiga min alkadi beri liduhri buu u yimid faqaala wuxuu yihi qumtuko fasali qumka fasalituko fasalla duhra xiina saara dillu kulli shayin waa shalay casarkii markii la tukaday xiina saara markuu noqday dillu kulli shayin milahu mila shay uma jaahu lcasar ayuu u yimid faqaal wuxuu yihi qum fasalli casar tuko fasala xiina saara dillu kulli shayin milayihi milahu laba laab markuu maray qorax yaxsaleeqii wey uma jaahu lmaqrib ayuu u yimid waktan waaxidan maqribkii laba wakti male lam yazal canhu waktigii shalay kama zuulin isla kiibuu dujiyey waa yaryahay maqribka isba kama badna qoraxda markay dhacdo oo la aadaamo laba ragcadood in la tukado oo qabliyaa la aqimo saddex ragcadood la tukado laba bacdiyaa waxoogaaga tasbiixda ou dhamaatay maqrib intaasba kama badna kolkaasumaa jaa-ahu hal maqribu u yimid waqtan waaxidan hal waqti buu u yimid lam yazal canhu uusan ka zuulin uma kagada jaa-ahu lcisha cishihii buu u yimid xataa dahaba ilaa uu tegay nisfu leyl lix sac buu u yimid aw qaala huluusu leyl afar sac kadib fasalla cisha ayuu tukaday uma jaa-ahu fajarkii xiina asfara jiddan kolkuu waagii baryey dharaarta qoraxsayan banaanka oolin ayuu fajarkii tujiyey faqaal wuxuu yihi qumka fasalli fajarkii tuko fasalal fajri tukaday uma ka gada ayuu qaala jibriil yidhi maa bayna haadayn shalay haddaan ku tujiyey iyo haddaan maanta ku tujiyey intii u dhexaysay ayaa waqtun ah shardigii shanaad oo shuruudu salaad ah anniqaaw oo hirnaan wey min damay alxaydi waanifaas waa soo akrinay haadidii iyo laxan umuleedka labadan daahri laga yahay wey oo qofka hadday habar ilmootay caado ku fadhido amay umin tahay labadaas goorba laxaankii umushaa socda ama kii xaydkiibaa socda tukan mayso xadiidkeedii waa soo marnay kolka labadaas daahir laga ahaaday anniqaaw tahirnaan min damay alxayli waalnifaas umusha iyo caadada labadoodii dhiig laga dahirnaado falaa tajibu asalaatu ma waajibto calaa xaylin naag dhiig qabta korkeed ku waajib maaha qadayna mayso walaa calaa nufasa naag umuula korkeedna salaad kuma waajibto qadayna mayso xataa tadhur ilaa ay ka daahir noqoto liqowli hadalkii nabiga aw daliila uu yidhi calayhi korkii asalaatu naxri wasalaamu nabadgelyo ha ahaatee idaa aqbalad hadday timaado xaydatuki dhiigaaga fatruki salaa salaadii ka tag baa la yidhi kolka intaasi waa shuruudu tagliif shuruud lwujuub wey shuruudday ku asixaysa waa badan tahay ba shuruudu sixatiha salaada asixiteeda shardiyaalkeeda wahiya kow adahaara qofkay salaadii ka asixayso waa inuu daahir yahay min alxadasi xadadka afarka waa weysalaan maa yuujibu lwuduu waa xadad asqara la yihaa xadad akbaara maa yuujibu lgusl gusligii naag loo galmoodi iyo janaabadu kolka labadii xadadba waa inuu qofka daahirka yahay atahaaratu daahirnimadu min alxadadi laga daahir ahaado alasqari ee yaraa wahuwa xadadka asqarka cadamulwuduu weyse la-aan wey wa min alxadadi laga daahir noqdo alakbari ee weyna wahuwa adamu lgusli qabays la-aan weeye min aljanaaba laga qabaysto wa min alkhubsi oo nijaasiya waxaasna inayan kugu wey korkaaga dharkaaga gobashaada inaad ku tukanayso wa min alkhubsi nijaasa laga daahir ahaadow wahuwa najaasa khubsigu nijaasa wey fii sawbi lmusalli ka tukanaya maradiisa ayaan nijaaso lahayn aw badanihi korkiisa uusan nijaaso lahayn aw makaanihi meeshuu taagan yahay ayay nijaaso lahay daliilkeedii iyo qowlihi hadalkii nabiga ayaa u daliila sala allahu naxaris allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye uu nabiga yihi laa yaqbalu allaahu eebaweyne ma aqbalo salaatan tukaso bikayri tuhuurin ama weyse qaadanuhu laba shardu sixa waxaa weye satru lcawra cawradii asturnaanteeda liqowlihi ilaa hadalkiibaa u daliila tacaalaa korahaaye khuduu qaata diinatakum dharkiina cinda kulli masjid masjid hadday aadaysaa masjid maxaa loo aadaa salaadu kolkaa cinda kulli salaatin falaa tasixu ma asaxdo salaatu maksuufi alcawra cawradiisu miday faydan tahay salaadiisii ma asaxdo idi ziinatu ziinadan ayaga lagu sheego min asiyaab dhar ka mida maa yasturu lcawra cawradii waxay qariyo wey kadib cawradii baa u baahan baras dhegeysa cawrada wa cawratu rajuli nin cawradiisa maa bayna suratihi wa rukbatihi intan jilibka iyo xudunta u dhexaysa intaasu qarina ama naagtii wa cawratu lmara naag cawradeed kolkay tukanayso fii maa cadaa wajaha wejigeedii wixii ka soo haray oo wejigii la dhigaya wakafaya labadeeda calaa calood liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu maxaaris allaha badiye calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelye allaha ku badiye laa yaqbalu llaahu eba weyne ma aqbalo salaata xaa-idin naag dhiigtay oo macnaha qaan gaartay wey salaateedii ilaa bikhimaarin madaxa iyo korka inay dada ahaane wa qawlihi hadalka nabigana waa udaliil daliil lamaa su-ila haddii suubanaha la weydiiyey can salaati ilmara naag tukasadeed bal ka waran suubane fidirci ay cabuur ku tukato iyo walkhimaari gambo bikayri iisaarin hoos iyadana kudad iyo wax ugu jirin faqaala wuxuu yihi idaa kaana dircu cabuurka hadduu yahay saabiqan jirkeeda dhan mid liqay jirkeeda dhanba hadduu liqay oo yuqadi asturay heerkuu gaaray arag duhuura qadamayha labadeeda lugood calaa calihi caddaa intaa hadduu qariyey oo korkeedii liqay waa ku tukan karta iyadan hoos wax ku qabin saddex shuruudda sixada laga rabo qofka waxa weeye istiqbaalulqibla qiblada wejigii in lagu aadiyey qiblada marka laga goor weeye markay kacbada kuu muuqato wejigaadaad ku toosin marka sidaan oo kale hadda jidda aad joogsid kuma muuqato iyadii jiha baa ku qibla marka ilaah subxaanahu watacaala raxmatan bicibaadihi yuusan kacbadii wejiga in la saaraba xadidin oo yidhi fawalli wajhaka fatra lmasjid bacda marka waa wey idan kolba dhankaad ka jirto jihadoo dhan baa qiblo kuu noqonaysa laakiin haddaad xaramkii tagtay waxaad isku kalifi inaad iyada wejiga ku aadisaday ku muuqato istiqbaalu lqibla qiblada foolfaarideedii wey id laa tasixu salaad ma ansaxdo ligayriha gabladoo lafool saara maogi ma asaxayso daliilkeedii waa kan biqowlihi hadalkii eebaa u daliila tacaalaa korahaye waxaytuuma meel alla meeshiaad kuntum ahaataanba ayuha almuslimuun fawalluu wujuhakum wejiyaalkiinii ujeediya shadrahu masjidka xurmadale xaggiisa marka shadrahu damiirkiisaas almasjid alxaraam baa loo wadaw laakiin haddii ay dhibaato timaadana sow arag markay dhibaato timaado suraacada islaamka ilayan khataar ahayn khataar maaha markay dhibaato kugu timaado maxduur baa tahay wejiga qiblada hala aadiyo hayra ha yeeshee ana alcaajiza qofkii yeeli waayey can istiqbaaliha qiblada foolaadinteedii wuu ka cajizay sidee uga cajizay likhawfin cabsi darteed qibladii baa loo taagan yahay hadduu xaggeeda foolka adiyeen xabad baa lagu dhufanaya aw maraadin ama xanuun hayo darti ayuusan qiblaba weji aadin karin wanaxwihima hadduu garan waayeyna yasqutu canhu waxaa ka dhacaya haadaa shardu shardigan qiblo weji aadintaa licajzihi inuu yeeli waayo darteed ayuu uga dhacay kama ana almusaafira qofka socotada lahu wuxuu leeyahay an yatanafala inuu sunafasho calaa wahri daabatihi salaadii nafligahayd faralkii maaha gaadiid korkiibuu fuula inuu sunafasho calaa wahri daabatihi haysumaa meeshay tawajahad daabaduu fuula foolka atisada filqibla xaggii hadday ujeedo jeedo waligayriha hadday meel kale u jeedo ayib dayuuradaad raacday markaad waktigaadoo meesha u socotay gaarin buu kuu galay gambaraad ku fadhisaa seejiye waad iska cakoodinaysaa ilaahay dayuradii meel ka tag hadha waad miyo ma jiraan wa waktigii markuu galay meeshaa jirtaad ku tukan wayse ma qabo labada bowda ku dhufa gacanta oo shaciidkii waay turaabkii meeshaan hogaansamida lagu faray adoo dayuradii la socdo waktigii